bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaciin wslma tasliima kahiira ama bacd asalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatu ilaahay xaqa hayna waafajiyo khayrkana allah inagu sugo maadada caawa iyo labada habeenay ka dambaysa usbuuc walba wakhtigaasoo kale haddii alla yidhaahdo maadadaan aan aqrin doonaay waa maadada tafsiirka gaar ahaan juz cama insha allahu caawiya habeen dambe maado hor dhacan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahda habeenka saddexaadna juska suuratu camaan ka bilaabi doonaa hoos baan u socon doonaa haddii alla yidhaahdo caaw waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood si guud ahaana cashiradu soddon daqiiqo ilaa afartan iyo shan daqiiqo inaanay dhaafin baan isku dayi doonnaa haddii la yidhaahdo labada arrimood caawa ka hadli doona waxaa weeye tafsiirka qur-aanku ahmiyadda uu leeyahay iyo qofka qur-aanka tafsiirkiisa aqrinaya waxa laga doonayo ama qaabka laga doonayo inuu u diyaarsanaado labadaa qodob baan caawa ka hadli doonnaa haddii la yidhaahdo xalaqada iyo casharka xigana habeen dambe waxaan kaga hadli doonaa qayb ka mid a ah qaabka qur-aanka alfasirkiisa uu yahay iyo qawaacidda in la tix raaca ay tahay iyo qodob labaad oo ah jus camma iyo waxa uu juskaasi si guud ahaaneed ka hadlee ugu muhiimsan markaa kadib baan juska hoos ugu gudbi doonaa in shaa allahu tacaala qadiyadda koobaad oon qodobka koowaad aan rabo hordhac inaan uga hadlo waxaa weeye qur-aanku muhimadda uu leeyahay tafsiirkiisa aqrintiisa iyo barashadiisa waa mikrofoonkaaga aniga maahaan u malaynayaa anigu intii tabartaydahay waan hadlayaa masalada qur-aanka tafsiirkiisu iyo qur-aanka barashadiisu waxay ku salaysan tahay qur-aanku waxa uu yahay qur-aanku waa kalaamka ilaahi subxaanahu wa tacaala waana maadada culumta islaamka oo dhan asaaska u ah inta kaleo dhanna faraca isaga ay ka tahay waa maado ka duwan sida culumta kale islaamka loo qoray wax badan kaga duwan waaye inta culum iyo funuun cilmigii shariicada aada maqasheen mid walba hal qayb oo ka mid oo gaar loo saaray weeye laakiin tafsiirku wixii oo isku wada duuban weeye sidaas darteed buu kitaab tafsiirku muhimmaddiisu waxaa tilmaamaya marka koowaad kalaamka ilaahay ee nabigana lagu soo dejiyey ummaddana hanuunka looga dhigay ilaahayna inaan raacna inoogu yeedhay inuu nuur iyo ji toosan inuu tusinayana la sheegay inaad fahanto oo aad garato waxa lagaa doonayo oo aad barato waxa uu xambaarsan yahay oo markaad aayadkiisa aqriyaysaay ilaahay waxa uu kaga hadlay oo dhan oon waxyaabo ka tilmaami doonaay inaad qur-aankii baratood kalaamkii ilaahay fahantaay dariiqiisu waa qur-aankan inaad barato xulumtan isagaa asal u ahoo markii cali la weydiiyey radia allahu canhu wa ardaah waxaa la weydiiyey nabigu waxaan kitaabka qur-aanka ahayn wuxuu cilmi oo nabigu gaar idinkaga dhigay miyaa jira markaasuu yidhi maya in kitaabka ilaahay qofku waxayna dadka kale ka fahmin uu ka fahmo oo ka barto iyo dhowr mas'aloo warqaddaa ku qoran keliya buu nabi nooga tegey cali radiallahu canhu wuxuu tilmaamayey waxa lagu kala fiican yahay lagu kala xeeldheer yahay cilmiya aqoon waa sida kitaabka ilaahay loo kala yaqaanee loo kala fahmi ogyahay qof baa hal masale ka fahmi qof baa toban ka fahmi qof baa boqol ka fahmi sida loo kala cilmi badan yahay ama aqoontu u kala xeel dheer tahay waa sida kitaabka loo kala yaqaan waay kitaabka waxaa layna amray inaan macnihiisa dhuuxno liyadabbaruu aayaatih kitaabka waxaa la yidhi hanuun buu idin yahay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam kitaabka waxaa layna yidhi waa nuur iyo iftiin idin muujinaya qad anzalnaa ilaykum nuuran baa idiin soo dejinnay intaasoo dhan waxaa ka sokeeya ood ku gaari kartaa inaad baratay isagii ood macnihiisii fahanto oo aayaddan maxaa looga jeedaa ereygan macnihiisu muxuu yahay suuraddani maxay ka hadlaysaa inaad baratay waa dariiqa kugu xiraya kitaabka ilaahay inaad fahanto aad macnihiisa dhuuxdood dhugato aada wax kala soo baxdo axkaamtiisa iyo culuumtiisa aad barataay tafsiirku waa albaabka iyo dariiqa laga gala wey waxaa labaadoo tilmaamayaan dhihi karnaa muhimadda qur-aanka tafsiirkiisuu leeyahay ummadda qaybta ugu khayr badan inaad ka mid noqoto haddaad baranayso iyo haddaad dadka baraysa labadaba oo nabig ala sl xadidka cusmaan ibni cafaan ee fi lbukhaari hayrihi waa ka yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa idinku khayr badan qofka qur-aanka barta iyo midka baraya ama waxaa la baranayaa lafdigiisi iyo ereyga sida loo aqriya ha noqdo iyo iyo tajwiidkiisii iyo axkaamtiisii qiraa'adiisa ku saabsanayd ama ha noqdo macnihiisii iyo xukunkuu xambaarsan yahay iyo fariinta diin ahaan uu sida ha noqdo qayb kastooo qur aanka la xidhiirtood baranaysaay xadiidka cumuumkiisaaad soo geliyo khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama haddaad doonayso ummaddan dadka ugu khayr badan inaad noqotaay waxyaabaha lagu noqdaay tafsiirkaa qur-aankood barto ama barataa ka mid a ah. fiqigu halkaa ma gaaro xadiidkuna halkaa ma gaaro waa qayb qur-aankii ka mida barashadiisa baad qaybna axkaam ka baranaysaa qaybna sida qur-aanka loo fasiray baad kaga baranaysaa laakiin asaaska waxaan oo dhan inay u adeegaan oo la barto ay tahay waa kitaabka ilahi subxana wa tacaala boqol iyo afariyo tobankaas suuradood waayo intaa waxaa dheer qur-aanku ahmiyadda tafsiirkiisu uu leeyahay qur-aanka waxaa laga bartaa noloshan dunida wixii tegay iyo waxa soo socdaba wixii tegey oo taariikh leh oo wax lagu waaya qaata leh oo aadamuhu qaabkay u noolaan jireen leh oo aadamuhu hardankii soo dhex maray leh oo aadamuhu wixii u soo qaldamay iyo wixii ka soo u soo saxmay leh wixii saxmay waxay ka dhexleen wixii ka xumaaday wuxuu dhexal siiyey mustaqbalka soo socdaaye intaad dunida joogto maxaa ka dambeeya noloshan maxaa lala tegi doonaa dadka maxaa ka hor iman doona maraaxish iyo baa la mari doonaa halkee baa lagu dambayn doonaa sidee baa loo qaybsami doonaa qof walba maxaa sugi doonaaye waxaa ka sheekeeya hal meel kaga wada sheekeeya waa qur-aanka aayad baa qaybta horena wixii tegey ka sheekaynaysaa iyo tusaalihiisa qaybta dambena waxa soo socda iyo diyaargarowga habboon bay hal aayad laba qaybood kaga sheekayn haddaad fiqiga akhrisanayso dahaaro tahaaraad ku jirtaa see loo weyse qaataa keliya laakiin wax taariikh hore ka sheekaynaya aadamaha abuurkiisa laga soo bilaabo ilaa adduunkan marka la baabi'iya halka lagu dambayn doono ayuu qur-aanku ka wada sheekaynayaa marka haddaad rabta waaya aragnimo hore iyo taariikh inaad baratana qur-aan baa ku yaalla haddaad rabta waxa soo socda inaad saadaaliso ood qiimayso oo waxa dhici doona aad wax ka sii ogaatana qur-aanku labadaba waa waxa ugu saxsan ee ugu runsan ee wixii horena ka run sheegaya waxa soo socdana ka run sheegaya wey aadamuhu waxay horey ka qoraani waxaynan ogeyn bay qoraan inagu haddaan iska mala awaallo xilliga nabi muuse maxaa dhacay xilliga nabi nuux maxaa dhacay xogta aan tabinayno meel rasmi oon ka soo xiganno oon ku salaynay ma laha haddaan intaa iska fadhiisata wixii madaxaaga ku soo dhacay iska qorto laakiin qur-aanku xog dhaba oo taariikha oo inta mudan tusaale inay yeelataa buu qur-aanku siin wa tilka alamhaalu laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaabi maana kaana xadiian yuftara qisooyinka laga sheekeynayo waxa lagu waansamaa dadka ugu yaalla ayaamtan iyo qoraxdan wareegaysa dayaxan wareegaya maalintii habeenka wareegaya siday ku askunmeen say ku bilowdeen kownkan sida lagu abuuray say maalmuhu ku soo socdeen aadamuhu sida uu ku yimid xilliga uu yimid waxyaabihii dhacdooyinkii u waaweynaa intay fiificnayd intay xuxumayd wixii loo landhacay waxay ku dambeeyey halkii la isla maray taariikh run ana waad haysaa oo tusaaliya waaye arag kugu filan tebin mustaqbalka xogteedii ana qur-aankaa laga helaa saas darteed haddaad wax horoo tegay iyo wax soo socda rabtaay qur-aankaa tafsiirkiisa iyo aayaadkiisa baad ka helaysaa saas darteed buu muhim kuu yahay waayo aragnimadaada tagtay iyo diyaargarowga soo socda iyo xataa aqoontaada guud ee taariikheed iyo saadaalin lama huraan buu ku yahay qur-aanku haddaad rabto in arrintaas wax rasmiya ama wax la cuskan karoo la taaban karo aqoon aad ku yeelato qur-aanku wuxuu kaloo ka sheekeeyaa tafsiirkiisu culumta kownkanuu ka sheekeeyaa adduunyadan innagu aan dhex maaxaynan dhex soconnaay rabbi baa abuuray subxaana wa tacaala sidee buu u abuuray sidee bay ku soo askuntay cirkan sidee u abuurmay dhulkan see loo abuuray badahan mawjadaha ah iyo barigu sidee buu u abuuran yahay maxaa ka dhex shaqeeyaan oo ku dhex nool dhulkan waxyaabihiisa noolaha iyo kaa noolayn baa laga sheekayn waxaa laga sheekayn aadamahan iyo dabeecaddiisi iyo uunkiisi iyo abuurkiisaa laga sheekayn waxyaabaha ku xeeran ee saameeyaa laga sheekayn waxaa kownka dhan ood adigu ka mid tahay abuurkoodii askunkoodii waxay ka dhigan yihiin mid walba macnaha uu ku fadhiyo qur-aankaasaa ka sheekaynaya togagaa lagaaga sheekayn beeraha iyo dhirtaa lagaaga sheekayn buuraha iyo dhagaxa lagaaga sheekayn cirka iyo daruuraha lagaaga sheekayn qabogu iyo kulaylkaa lagaaga sheekayn habeenkiiyo maalinta muuqda laakiin aan gacan qaban baa lagaaga sheekayn kownkan dhaneed ku amu nooshahay wax macluumaad rasmi ah kaa siinaya qur-aankaa jira adigu abuurkaaga iyo waxaad ka samaysan tahay iyo saad ku timid iyo herarka baadamuhu soo maray wax si rasmiga ah kaaga sheekeynaya qur-aankaa jira marka qur-aanku wuxuu kaaga sheekeynayaa marna kownkanaad ku nooshahay iyo adduunyadan kala duwan sida loo abuuray ujeeddooyinka laga leeyahay ilaa muddada ay jiri doonto sida ay u dumi doonto ay u baabi'i doonto mid waliba waa lagaaga sheekeynayaa ina intaad nooshahay baad arkaysaa ina taarikhaan baad u akhriyaysaa ina inta kaa dambaysaa arki doonta oo walataclamunna nabaahu bacda xiinin bay noqon doontaa markaasaa waxaa lagu dhihi sanuriihim aayaatinaa fi laafaaqi wa fii anfusihim aayaadka waxaan tusaynaa naftoodana waxbaan ka tusaynaa uunkan ku xeeran hareerihiisa iyo daafihiisana waxbaan ka tusaynaa wax badan baa lagu tusaalaynayaayo culuum badan oo kownkan ah buu ka sheekaynayaa aadamu marka waxay ku faanayaan tii qur-aanku tilmaamay baan qayb soo ogaanoon soo taabannay baa cilmi weyin laga dhigayaa kadib waxaa lagu leeyahay wixii ilaahay ka sheekeeyoo dhan cimrigaagii lixdan sano baa jaamacada iyo maal iyo lagu bixiyey in yar baan wax fiican ka soo ogaanay baa la buunbuuniyey wixii yaraa markaad barbar dhigtay cilmigii qur-aanku tilmaamay ee kownku wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilan unbaa soo baxay in yar weeye waxaad isla buunbuunaysa la faanayso haddana cilmiga weynii qiimuhu leeyahay aad ka baranaysaa saa darteed waa kuu muhim kownkaan ku nooshay inaad fahanto hawadiisa dabayshiisa cirkiisa dhulkiisa baddiisa barrigiisa buurihiisa naflaydiisa aadamihiisa inaad fahantaaye waad u baahantahy kama maarantid si aad u fahanto markaa haddaba dib baan qayb ka faahfaahin doonaa haddii alla yidhaahdee qur-aanka tafsiirkiisaaad u baahantay waxaa kalooad u baahantahay bini aadamku marna waa jirkaagaa baahan marna naftaadaa baahan mar waxaad xerataad u baahan tahay mar waxaad cuntaad u baahan tahay mar waxaad cabtaad u baahan tahay mar wax gaadiid baad u baahan tahay mar guri aad harsataad gashaad u baahan tahay mar shahawaadkaaga inaad gudataad u baahan tahay intii o dhan qur-aanka waa kaaga sheekeynaya maxaa saxan maxaa khaldan sidee baa ku wanaagsan tahay sidee bay ku xuntahay waa lagaga sheekeyn axkaam baa laga hadli cunnadii cabbitaankii beecii ganacsigii guurkii gogoshii xukunkii siyaasadii wax walbood aadamaha noloshooda adduunka ahayd baa laga hadlay marna qalbigaaga iyo ruuxdaadii baa laga hadli naftaadii iyo iimaankii iyo waxay u baahan tahay mar jannaa lagaaga sheekayn isla garabkeedana naar baa lagaaga sheekayn mar waxa xun baa lagaaga hadlay marna waxa fiican baa lagaala hadli mar dadkii xumaabaa lagaaga sheekayn marna dadkii fiicnaabaa lagaaga sheekayn mar in balaayo ku dhacdaa lagaaga sheekayn marna in badbaado barwaaqo heshaa lagaaga sheekayn intaasoo dhan waxaa laguisu barbardhigayaa inaad isu dheelitiraato marna naftaadii iyo ruuxdaadii iyo iimaankaaga iyo aakhiradaadii baa lagu dhisayaa marna adduunyadaadii iyo camalkaaga iyo xuquuqdaadii iyo waajibaadkaaga iyo wixii lagugu lahaabaa lagaala hadlayaa waxaa lagaa dhigayaa qof isu dheelitiran mar rabbigaabaa lagu barayaa mar aadamuhuaadaamaha lagu barayaa iyo uunku xuquuqday kugu leeyihiin baa lagu barayaa intoo dhan waxaa laga yaabaa hal aayad in lagagaga wada sheekeeyo lagu soo ururiyo hal aayad baa intaa aan sheegaynoo dhan halbar lagugu keeni mar waxaa lagu leey rabbaka la sariicu lciqaabi wa innahu lakafuuru raxiim ilaahay ciqaabkiisu waa adag yahay naxariistiisuna waa badan dembi dhaafkiisu waa badan yahay wuu dembi dhaafaa waana ciqaab badan yahay markii mid lagaa soo xiro dhinac ee laguu diido dhinacaad u bixi lahayd baa laguu furayaa markii naarta lagugu cabsiiyo jannada naxariisteedaa laguu tilmaamayaa markii wax lagaa xaaraantinimeeyo jid baa xalaal lagaaga dhigayaa markii xaq lagu dul saaraa culaysa mid aad leedahay baa lagu siinayaa oo laguu sheegaya adna kanaad leedaha laleeyahay wax waliba waa maaani wax isu dheelitiran waaye lamaano lamaane iyo labalaba u wada socda waaye mar walba isu dheelitiraan iyo isu miisaanaan baad qur-aankaa ka heli doontaa aad u baahanta haddaad waxaad ka murugoota laguu sheego ood murugo aragto meel farxadaa lagu tusayaa murugadu yaanay kula tegin haddaad meel farxada aragtana qayb murugaha daaqadda lagaa tusayaa inay farxaddu kula tegin oo haysalmaamino markaa meel xuna ka degin saas darteed haddii aad xoolo badan yeelatooo taajirto daaqad baa faqriga lagaa tusayaa saadan isu dhigan haddii bahalka faqriga kugu habsadana daaqad baa qinihii iyo maalkii lagaa tusaaya saan yidi diiradii amalku kaaga dhammaanin haddii laga iyato awoodiyey taal roonaado kuwa sidaadoo kale ahayoo maalinkii dambe adkaaday baa lagu tusi si aadan isu ququusan haddaad aad u xoog badan tahayna kuwa xoog badnaayoo dhulka ku dhacay baa lagu tusi si aadan aad ugu kibrinoo ugu qooqin mar walba nolosha adduun iyo aakhira iyo mid waliba isu dheelitiraan badan baad ka heli qur-aanka tafsiirkiisa iyo aayaadkiisu intaad dhex socoto saas darteed qofka qur-aanka bartee dhex socdaaye weligii waa isu dheelitiran yahay hadday mar ku yerjidata bahali ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'ifun min الshayطaani tadakaruu fidaa hum mubsiruuna waay markuu shaydaanku jiitay waa iswaansado waa soo laabtay waa iswaansanaya waa soo laabanaya dariiqaad ka soo laaban lahayd baa lagu tusayaa iyo inuu fudud yahay haddaad sii socotona meel xun aa ku socotaa laguu tilmaamaya waxaan uga jeedaa inaan idhaahdo qur-aanku wuxuu xambaarsan yahay qof miisaaman isu dheelitiran fikirkiisa iyo caqiidadiisa isu dheelitiran qalbigiisa iyo jirkiisa isu dheelitiran xuquuqda uu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay isu dheelitiran xaaladaha nolosha kala duwane uu marayo haddaad xanuunsato xanuunkeeda faa'iide ku jirtaa lagu barayaa haddaad gaajootana gaajada lafteedu inay faa'iide leedaha lagu barayaa mar baaba gaajada ilaahay lagu caabudayaa waan soomaynaa sooma gaajadiibaa ajir lagaaga qorayaa marna dharagtiibaa ajir lagaaga qorayaa mar gaajadiibaa dembi lagaaga qorayaa marna dharagtiibaa dembi kugu noqonaysa waxaa lagu barayaa wax walba miisaan daqiiqahoo xeel dheeroo laysugu dheelitiroo laysugu garab socdo bay noloshani u baahan tahay nolol dheelida looma baahna nolol dhammaystiranoo isu dheelitiran buu aadamuhu wax macno lahoo jira ku noqon karaa dhinahaasoo dhani marka la eego qofka bini aadamkiihi ee muslimkiihi inuu la noolaada qur-aanka oo ayadaha qur-aanka ku dhex jiraaye kama maarmo intaasi si kooban waa kelmaddeeda qaybtii hore oo aan idhi muhimadda tafsiirku inoo leeyahay nolosheenna iyo qofka muslimkaa ah iyo fahamkiisi iyo haqaafadiisi iyo aqoontiisi iyo wacyigiisi iyo garashadiisa baan rabay intaa inaan wax yar kaga cabiro laakiin de habeenna haddii laga hadla lama soo koobi karo qodobka labaad aan raba qaybta dambe kelimaddeeda inaan ka dhigo qofka qur-aanka dadka baraya ee gaar ahaan tafsiirka barayaay waxyaaba badan buu u baahan yahay hal qadiyad waa muhim inaad bara ogaataan culumta oo dhani diin iyo dunyaba waan akhrin karaa iyo waan aqaanaa isku mid maaha qofkan wuu aqriyaa iyo wuu yaqaanaana waa kala labo in macallinku intuu soo galo maaddada cashar uu soo diyaariyey uu jeedin karo oo gudbin kara iyo inuu maaddada yaqaanaayey kala laba waayo culumta shariicada inaad kitaab fiqiga laqbayn kartood marin karto iyo fiqiga inaad taqaana kala laba waayo inaad xadiidka macnayn kartood isa saari kartood fasiri karto casharna ka soo diyaarin karto iyo inaad muxadidkooda xadiid taqaanana kala laba waayo tafsiirka inaad laqbayso ood isa saarto iyo inaad tafsiirka taqaanana kala laba waayo culuumtu waan qofkan waa akhrii karaa waa diyaarin karaa karaayo waa gudbin karaa iyo wuu yaqaanaa oo caalim buu ku yahay kala laba wey isku mid maaha qofka maadada caalimka yaqaanaay waa qof maadadan iyo waxa ku xeeran garanaya meel ka mida markuu marayo meel kastoy lugaha la gelaysa garanaya wey markii cilmi uu akhrinaya meel bilow ah qaybaha uu ku iman doono lagu faahfaahin doono iyo kuway isku dhow yihiinay isku qaldami karaan maalintii horeba inuu kala garanayo kala saari kara waay ninka laakiin maadada yaqaanaay aan aqooninay akhriyaaye kitaab matni uu akhriyaa dad badan baa sharxay baabkan markuu joogo sharaxuu haysta siuu yidhi buu akhriyaa baab kale markuu joogana sharax kaleo haysta si yidhi buu akhriyaa labada nin ee sharxay masaa'il bay ku kala duwan yihiin aasaas isaga ma yaqaana maalinba meesha uu joogo kitaabka uu ka soo diyaariyey si uu sharxay buu akhriyaa ninka abushujaaca akhriyay ma faqiihba ninka saarbiciinka akhriyay ma muxadid baa marka waxaan ka hadlaynaay ninka raba tafsiir inuu yaqaano dadkana tafsiir wanaagsan bari karaay hadba inta uu ka gaaraba waxyaaba aasaasiu u baahan yahay oo laga maarmaana kama hadlayo ninka aayada macno isu saaraya lafdi iyo u laqbaynaya isagu in yaroo go-an baa laga yaabaa inuu u baahdo qofku marka koowaad wuxuu u baahan yahay luqaddii qur-aanka inaad taqaanaad u baahanta qur-aanka af carabiya wey nimaan luqa carabiya aqoonin qur-aan ma baran karo tafsiirkii barasho rasmi oo wax ku oola ma baran karo luqadda carabiga markaan leenahay inaad taqaanaay mar qawaaciddii naxwadii icraabtay geliyo waa inaad taqaan xarakada iyo dabtiga iyo qawaacidda icraabka halka la dhigo isbeddel saamayn macnay yeelataa aayaddan macnaheed iyo xukumkeedu wujuuda icraabtee luqa ahaan iyo qawaacid naxwo ahaan baa laba xukun ama laba macnooo kala duwan baa laga faa'iidayaa markii sidan loo dhigo ee loo icraabo ama sidan qawaacidda luq ahaan loo dhigo waxaad u baahanaysaa qawaaciddii sarfiga inaad taqaano kelimaddan isbadbedashay carabiga ah kelimaduhu heerarka ay joogaan way isbadbedelaan kelimaddan kelimaad baa isu eg laakiin laba eray oo kala duwan ka yimaada midbaa kelimad ulaaia ka iman say yidhaahdaan midna kelimad rubaacia ka iman laba macnoo kala duwan bay yeelanaysaa meel dhexdaa markay marayaanna muuqaalka way isu ekaan marar baan ku aan xarakaysnayn baad iman oo tafsiir iyo qawaaciddiisii ka hadlaya sidee baad u akhrine haddaadan binihii kelmada binyatulkelima waxay yidhaahdaan ee kelimadani tasriifkii isbeddelkii maray ee saamaynta kala duwan ee macnaha ku yeelanaya qofku inuu wax ka yaqaano aqoon u leeyahay weeye si ogaada kelimaddani labada kelimadood ee isu eg ee macnaha kala dhexeel dheer xambaarsan midkeebay asalkeedu tahay oo ka soo jeedaa qawaacid اtasriif iyo binaaulkelima waxaa la yidhaahdaay qofkan wax ka yaqaano wey dhinaca kale culumulbalaaqa qofku inuu ka yaqaano wey ama ha noqdo cilmulbayaan bikadli nadar inaan dhahnay ama isticaaraadkiisi ha noqdo ama ha noqdo tashbiihaadkiisiiya kuwii lamidka ahaa ama ha noqdo calaa khilaafin xaqiiqadeedii iyo majaaskeedii ha noqoto cilmulbayaan adigu ama xaqiiqiya majaas ku magacow ama isticmaal luga alcarabiya oo xaqiiqa macaalqariina iyo waa xaqiiqaas mujarada iyo xaqiiqa macaalqariina dheh agarka khilaafkaasi lafdi weeye midkaa dooni ku magacow asaaliibtii iyo qaababkii luga alcarabiya inaad taqaano ee culuum cilmulbayaanka inaad taqaano waa u baahanta cilmulbadiicna waa maraxtada labaad waxaan leeyahay cilmulmacaanina waa ta labaad badiicana qur-aanka waaba kaba buuxaba muxasinaadkiisa lafdiga iyo macnawiga wax badan bay hadba intaad sii aqoon badan tahaybaa fahamkaagu sii xeel dheeraan karaya culuumu ladabi iyo luqadii iyo isticmaalaadka kelimadda iyo hadba qaab meesha ay ku jirto siay sumad badasha inaad taqaano waay intaasaan waxba kaaga dulaynin qur-aankan fasiri af carabina waxba kama aqaano oo kuma hadli karo waa inaad ku kaloo laga turjumay kasii turjunto waaye gacan saddexaad iyo gacan afraad baa tegi marka ninkaa wixii ku khaldamay iskama sixi kartid isagaad ku xidhanta laakiin luqaddii asalkii si fiican hadaa u taqaano wuxuu si qaldan u fasiray waad qaban kartaa wadii kartaa may kan sidan inuu yidhahda ma ahayn luqadii culuumteedii waxaan rabaa inaan idhaahdo qadar fiican inuu ka yaqaano weeye hadba intay aqoontaadu xeel dheer tahayna fahamkaaga qur-aanka iyo tafsiirku uu ka sii xeel dheeraanayaa qofka ka taqiinay saas darteed qofka mufasirka noqonaya macnihii dhabta ee qur-aanka inuu gudbiyo doonaya qawaaciddii asaasiga ahayd ee luqa alcarabiya waa inuu yaqaanaa waxaa labaadee looga baahanya inuu yaqaana waa xadiidka iyo culuumtiisii inuu yaqaan wey ilahay markuu kitaabkan soo dejiyey nabiguu ku dejiyey sala allah alah wasalam nabigana waxaa la faray qur-aankan dadka inuu u fasiro oo baro wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi ma nusila ilayh u sharax baa la yidhi wixii lagu soo dejiyey mar qowl iyo erey buu ku sharxay nabigu calayh isalaatu wasalaam marna ficil iyo sunnadiisii camalka ahaa buu ku sharxay salaadda tukadaa la yidhi sida loo tukanayo dadka baray waaqiimu salaata haddii layna yidhi allahu akbar inay ka bilaabato assalaamu calaykumna ku dhammaato qur-aanka kuma taal faahfaahinteedu sunnadaa nabiga la yidhi ku sharax innagana waxaa layna yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana aayaadkii qur-aanka ee axkaamta mujmalka ee duuban sheegay axkaamta faahfaahinta u baahan sheegay axkaamta la kala saara u baahan sheegay ee sidaa guud uga hadlay faahfaahinteedu sunnaday ku taallaa inaad haddaba qur-aankii fahantaay waxaad u baahan tahay sunnadii nabiga tii qowlka ahayd iyo tii camalka ahayd iyo tii siiradiisii ahayd ba inaad taqaano qur-aanku jihaad iyo dagaal iyo colaad buu ka hadlay nabiga camal ahaan u fuliyey nabad iyo heshiisyuu ka hadlay nabiga ficil iyo camal ahaan u galay zakaa la yidhi ha la qaado nabigaa dad sameeyey oo qaabeeyey oo ficil ahaan u fuliyey ha la soomaa la yidhi ha isagaa soomay ha la xajiyaa la yidhi isagaa dadka hal sanad intuu xajisiiyey khuduu canii manaasikakum falacallii laa alqaakum bacda caami haada axkaamtii shariicadae cibaadaadkii kuwii dhaqaalihiiyo maalka ahaa kuwii dagaalkaiyo nabadda ahaa kuwii qoyska iyo ahaa kuwii iyo ganacsiga ahaa qur-aankuna waa soo degayey nabiguna waa faahfaahinaya suuqa iyo ganacsiga kuwii xukunka iyo siyaasadda ahaa sunnadii nabiga oo dhamiba qur-aanka unbay sharxaysaayo waxyigii qayb ka mida wey saas darteed waa inaad garanaysa markii aayaadku yimaadaan sunnada nabigae isla baabkaa ku timid isla axkaamta iyo qaybtan ka hadashay markaa ka hadlaysa waa inaad kala garan kartaay maxaa sugan maxaan sugnayn culimmadu markay ka hadlaan luqadooda waa inaad fahmi kartaa luqadda culimmada xadiidka inaad fahamtahay waa culuumulxadiid inaad taqaanaa hebel maxaa la yidhahdaa kaasaa looga jeeda kan waa sidan kan sidanuu u saxan yahay kan sidan uma saxna kan halkaasaa xadiidkan waxbaasaa khaldamay waa inaad luqadoodii fahmi kartaa laakiin haddaad tidhaahdo carabta anigu magacyaheeda carabta hoosta lagu sheegaya ma laha waxba igama gelin xadiid baa nin lagu yidhi waa daciif adaa daciifa u xadiid nabiga waraa daciif adoo saa u garba fiifiiqan baad leedahay xadiid nabiga daciif waa uu ninkii yidhi nin baa tajwiid la barayay shayطaana taada weynee baa lagu yidhi bilaahi laanka yare markaasuu yidhi kuwa fiir ilaahi weye ismigii ilaahayna way yareeyeen shaydaankiina way weeleeyeen ninna wuxuu yidhi xadiidka waa daciif kana daciif maaha nin naxweli ah wuxuu ku yidhi adaa kaa rabta daciif iska dhihi kaa rabtana iska waa ugu asaxay iska dhihi markaasuu adigu waa yahaye kaana allaahu waad goday ina allaahana waad kor dhigtay bilaahina waad hoos dhigtay aduu kaa rabtana iska godi kaa rabtana ma kordhigi kaa rabtana ma hoos dhigi markaasuu may qaaciday ku socotaa xulkana qaaciday ku socotaa adeer cilmi walba luqad buu leeyahay eray bixin buu leeyahay xadiidkii iyo culuumtiisii wax fiican inuu qofku ka yaqaano wixii ka maqanna markuu u baahda meelaheeda ka raadin karuu u baahan yahay haddii kale tafsiir qur-aan oon xadiid la soconini ma dhammaystirna nabiga faahfaahintiisii iyo sharxiisii dhannaabaa ka maqan meesha wax badanoo fahamkii qur-aankii ma dhammaystirmayo waxaa saddexaad oo qofku u baahan yahay culumtii fiqi iyo qawaaciddii usuulkii istidlaalku u baahan yahay usuusta shareecada qawaacid guud oo axkaamta lagaga fahmo waxay tilmaamaysana lagu jago ood ku barata adigu iyadana laga soo qaata iyo luqadii iyo wixii lamidka ahaa baa qawaacidda marna culuumulqur-aan baa la yidhahdaa qur-aanka markay joogta in badan oo ka mida markay fiqiga joogtana culuumulfiqi iyo usuululfiqi baa la yidhaahdaa in badanoo ka midana waa isku midoo abwaabtooda way isoos galaan siday u yaqaanaan naasikh iyo mansuukh iyo mutlaq iyo muqayad iyo mucaam iyo khaas iyo mujmal iyo mubayan iyo amar iyo nahyi iyo intoo dhan way isooga hoos galaan marna culumulxadiid qur-aan baad ugu tegi marna isagoo isla iyagii aad ugu tegi culumta qofku wax badan inuu ka yaqaan u baahan yahay si qawaacidda qur-aanku tilmaamayo sida guud ee u tilmaamayo meesha wax laga reebi karaa meesha laga reebi karin meesha duuban ee duuduuban ee faahfaahin u baahan meesha faahfaahsan uu kala garto dadkana uu sidaa jidkaa ugu tilmaamo ugu fasiraayey culumtii iyo qawaaciddii istidlaalkae fiqigiiyo inuu yaqaanaayey kama maarmo lama horaan weeye haddii kale meelay u socoto kala garan maayo kii caamkaana khaas buu ka dhigi kii muطlaqaha muqayad buu ka dhigi kii mujmalkaana mubayan buu ka dhigi meeshay la gashu u fasiri marka meel waxaan loo joogin oon loo baahnayn buu la aadi ama mid intuu ogaaday inuusan aqoonin mardaba iyo murandoona baa ku dabagedin katasaa mahe qaacidadaas ahayd qaacida isaga ma yaqaana yaa maxaa la yidhi buuhi markaasuu isagii laftiisii ninay fududdahay ilaa majara habaabiyuu noqon laakiin hadduu yaqaano wuxuu le waa saxanahay ee taad sheegaysa saad u sheegtay mee sida saxda qaacidadu saas ahayd qur-aankana saasay kaga taalla aayaadka iyo aayaadka iyo aayaadka arag xukunka uu sheegayna markii aayaddan sidee baad xukunkan uga fahamtay la yidhaahdo qaacidadii lagaga fahmayey buu dul saari haddii kale ar waxaad sheegaysa aayaddii ismaaleh baa la dhihi wixii la rabaa loo sheegan karaa qofku taana kama maarmo haddii qur-aanka si fiican inuu fasiro uu qofku doonayo culumuulkowniya iyo haqaafad guud iyo aqoon guud inuu lahaada kama maarmo qur-aanku ma aha keliya masaa'il axkaam qur-aanku wax badaanoo culuumtii ijtimaaciga ahaydna waa ka sheekeeyaa mar qur-aanku wuxuu kula geli caafimaad oo insaankan iyo aadamahan iyo abuurkiisii iyo biyuhu ka abuurmay intay ku jirtay bay aayaadkii iyo axaadiisii fasiraya kula geli min nuطfatin uma min calaqatin uma min mudqatin mukhallaqatin baad geli oo markaa wuxuu u baahan qofku yuusan dhakhtar ahaanin laakiin faham fiican inuu ka haysto u baahan xadda asaasiga markuu sheegana ahludikrigeeda dikrigeeda uu ku wareejiyo oo yidhahda faahfaahinteeda halkaas ka doono mar qur-aanku wuxuu kaaga sheekayn dhirta iyo nabaadka dhirtii baxday si midhaha u soo baxay midhihii la beeray ka qoraxda ka baxay ka meesha bannaanka ka baxay mid iftiimayoo dhalaalaya mid qoyanaayo weynaaday mirihii uu dhalay isagoo sii caddaaday isagoo jaallo noqday isagoo madow noqday isagoo burburay baa laga sheekayn mirihii beartii kala duwanaa ee dhalaysay geedihii waaweynaa beertii la tabcanaya isla go'ay si baa lagaga sheekaynayaa waa inaad wax ka fahmi karto mar badaha iyo waxaa laga sheekaynayaa hirarkooda iyo xayawaanka ku nool iyo khayraadka ku jirou qur-aanku ka sheekayn iyo mar nicmo u tahay marna khatar u tahay maraakiibta iyo doomaha si ilaahay ugu dulwado marna waxaa laga sheekeen togaha togo togaas iyo biyaha iyo roobabka iyo duufaanka da'aya iyo daruuraha cirka mar waxaa laga sheekeen dooxooyinka iyo dhulka beeruhu ka baxaan marna waxaa laga sheekeen buuraha iyo dhagxanta lagaga sheekeen iyo mid walba faa'iidadii u leeyahay mar qoraxda iyo dayaxaasaa laga sheekayn mar dabaysha iyo hawadaa laga sheekayn mar insaankan marka laga soo tago naflayda kalee nool baa lagaaga sheekayn mar insaankiibaa si kale looga sheekaynoo dabeecaddiisa iyo qaabkuu u fikiro hadduu madax noqdo muxuu qaabkee u fikiraa hadduu maalqabeen noqdo qaabkeebuu u fikiraa hadday shahwo qabata qaabkeebuu u fikiraa insaanka bini aadamku hadduu caruur badan yeesha saabuu u fikiraa intaba hadduu waayo sideebuu u fikiraabaa lagaaga sheekayn iyo naftan see loo daweeyaa iyo cudurada nafta bini aadamka damiirkiisa ku dhaca tii caafimaad marka laga soo tago fikirka bini aadamka isbedbedelka ku dhaca iyo sida uu noqdaa lagaga sheekayn mar culuumuljadali walmunaadara laga sheekayn oo maantoo dhan kuwa mushrikahoo geed caabudayo dhagax caabudayo daanyeer caabudayo jiir caabudayo ku ilaah ma jiro leh ba maantoo dhan qur-aanku dood iyo garan baa laga sheekaynayaa mar waxaa lagu doodayaa cirka iyo samada iyo hawada iyo xayawaanka iyo badaha iyo mar insaankan iyo aadamahan iyo maxaad awood leedaha lagu doodaya mar taariikh buu ka sheekayn qur-aanku aadam iyo abuurkiisii iyo nuuxi iyo muuse iyo ciise iyo ilaa nabi maxamed baa laga soo sheekayn waxaasoo dhani qofka doonaya qur-aanka macnihiisa runtaa dadka inuu fahansiiyaay inuu wax u faham ka haysto markuu u baahdana wax ka aqrin kara oo ka soo diyaarin kara u baahanaya haddii kale maxaa looga jeeday isasaar bay u baahan kan maxaa la yidhi mararka qaarkood qofku aqaafad magaalo iyo baadiyo u baahan aqaafadda magaalada mar waxa badan qur-aanku wuxuu ka sheekeynayaa wax qof magaalo jooga oo culuum akhristay uu fahmayo marna waxaa laga sheekeynayaa nin baadiyo jooga oo xoolo dhaqada oo geedaha iyo beeraha iyo dhirtaa la nool wuxuu fahmi karo wiilka magaalada ku dhashay ee iskuulka u kalaayee buux ka akhristay markii beer iyo xoolo nool iyo geede iyo dhir iyo habeen iyo dayax iyo mugdi iyo laga sheekeeyo mugdiga la sheegaya markay korontada tagtaabuu ku dhihi korontada markay tagta miyaa nin baa diyo marka waxaan kale laga sheekaynayana waa ku fiirino wuu kula yaabi qur-aanku ma dadka reer baadiyu ka sheekeeya mana dad reer magaalku ka sheekeeya mar waxaa lagu leeyahy alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan marna waxaa lagu leeyahy min ahli lmadiinati maraduu cala anifaaqi kitaabka reer magaalkana waa la hadlaa reer baadiyahana waa la hadlaa mar baadiyaha laga hadlaya ninka reer baadiyaha si fiican u fahmay oo macaansan nin u fasiri karu u baahan yahay markii magaalada laga hadlayana ninkii magaaladaa si fiican oola qabsan guryaha laga sheekayn guryo dabaqyo ah laga sheekayn dabaqyo muraayada ah laga sheekayn dabaqii muraayadda ahay aad ku dul socoto biyo hoos socdaanoo aad moodaysaan aad ku dhacaysaan laga sheekayn nin baadiyo joogaa waxaasi wuxuu haystaa khuraafo iyo khayaala say ku dhici kartaa marna geed qodax leh oo haddaad adbaxyar kala soo bax tiri oo markaa ruug tiri qodax carabka kaa mudday ciridka kaa muddaa laga sheekayn kaasuu ninka baadiyaha garanayo geed qodaxoo mare ku dhegayo maradii laga fufujinayo oo meel kale kusii dhegayo isagiina midho aad qodax dhexdeed uga baahantood kala soo baxaysiiyo mar walba u baahanta mar reer beeraleyaa laga sheekeyn inteena beeryaa yaa garanay nink magaalada iska joogay iskuul aaday muxuu beer ka garanay ninkii beeralaydaa si fiican u fahmay mar siyaasad iyo xukun baa laga sheekeyn nin siyaasad iyo dowlad iyo maamulkeed iyo madax iyo ciidan iyo wasiire iyo shacab iyo baa laga sheekeyn markaa dadkii siyaasadda danaynayaa si fiican u fahmi iyo xuquuqda la isku leeyahay iyo mar suuq iyo ganacsi baa laga sheekeyn waxaasoo dhani waxaad u baahan mid walba markuu qur-aanku marayo qadar dadku iyagu ha faahfaahsadaane eh. qadar fahamkii soo dhoweynaya qur-aanka macnihii iyo cadamadii uu xambaarsanaana tilmaamaya inaad gudbin kartaad u baahanta haddii kale nimaninkii minhaajka akhriyi jiray niman minhaaj akhriyayey baadiyu ku dhashay weligii bug iyo qalin isma saarin markuu u loox baa qur-aan loogu dhigay weligiina intii qalin loo qaaday xisaab iyo ku dar iyo ka goo iyo tanaa ka oo cacaban iyo tanaa cacab noqotay iyo weligii ma arag markaasuu minhaaj buu akhristay faslu ra'ad buu soo gaaroo baabu tahaara ugu dambeeya faslu ra'ad wuxuu ka sheekaynayaa gabdhaha caadada ku dhacda haddii caada wareer yimaado oy maalmo qaarkood iyo bilo qaarkood isu googo'do oo toddobaadkii qaybna xaggaa mara qaybna xaggaa maro oo midab iyo waxyaaba la kala garan waayo oo tira jajaba laysu gogoynayo markuu halkaa yimaadadee inuu ku wareera waa garti markaasuu wuxuu yidhi waryaa labadii gara weyde waryaa adi maxaad kugu dhici bu markaasuu yidhi maya ani miyugu dhici bu maya inaga laab bu dee waa garti saddexda masale minhaajka ugu adag waa xisaab waxay dhahaan ra'd iyo matruuka iyo mustaridday yidhaahdaan matruukana waa nin salaad tukanaya oo ragcad buu rukuuc buu salaacadda halmaamay mid labaadna sujuud buu halmaamay mid kalena faatixuu halmaamay isu googoo ragcad buuxi intaa markaad u goyso taa tire intaa ku goysa intaasaa soo hartay intaa kala goo intaana tuur intaana soo reeb bashi xisaabtii baa adkaatay mustaridana waa ganacsi nin xoolo u dhiibtay oo xoolihii lagu xisaabtamayey oo xoolihiion xisaabtii la xidhin raasamaalkii iyo lafihii qayb la ceshaday oo haddana xisaabtii faa'iide soo baxday marna khasaaro soo baxday see lafihii loo kabaa khasaarihii loo kabaa faa'idadii loo kala saaraa bayaala lagu wareero mustaridaa la yihahdaa qofka culumtuusan aqoonni wuu ku wareeraa ninka reerbaagaalkii baadiyaha culumtiisa marka la galo indhaha indhafiirinubaa ka soo hari waxba ma garanay ninka bagaalka baadiyahana culumtaasoo dhan buu qur-aanku wada xambaarsan yahay waxaan rabaa inaan ihahdo waa idinku dheeriya raalli ahaada kusoo gabagabaynaya inaan idhaahdo intaa ka badan qofku waxa u baahan yahay saan sheegnay qawaaciduljadal inaad taqaanay u baahantay qur-aan baan akrinayaa tafsiirkiisa qawaaciduljadalna ma aqaano iyo garnaqsiga ma aqaanana ma shaqaynayso qur-aanku maantoo dhan waxaa loo soo dejiyey dad mushrikiina weligeedna way jirayaan kuwa mulxidiinaa jira dood iyo garnaqsi caqli ah mar xisaabah mar xilxilaaliyaiyo garnaqsi cilmi ah mar googaalaysi ah qur-aanka ka buuxa oo ninba suu yahay loola hadlayo noocba noocooda loola doodayo haddaadan qawaaciddii jadalka iyo xijaajka aadan garanaynin oo qur-aanku faraya wajaadilhum bilatii hiya axsan qur-aanka qayb badan oo ka mid a ah macnihiisii dadka si saxa uguma gudbin kartid nimankii ilaahyo badan baa jira la yidhi waa kii xisaab tirsan la hor dhigay waxaa la yidhi haddii ilaaha laba ilaah ka jiraan laba mid bay noqon lahayd inay isla awood og yihiin inay kala awood badan yihiin hadday kala awood badan yihiin nin laga awood badan yahy ilah ma noqon kara dee kii ka weynaabaa jooga isaga waa in la tuuraa haddayna kala awood badnayn intay isku dhacaan in kownka nidaamka ku socda laysla isla dardaro laba maroodi isku dhacda isla burburay noqon lahayd mana dhicin haddaba laba isla awood laegna inayna jirin bay caddayn u tahay qul low kaana fiihimaa aalihatun ila allaahu lafasadata marka laba kale awood badanna nin laga awood badan yahy ilaah ma noqon karee ka saar laba isku awood ana iyagoo marun isdardaro wax burbura arki lahayd ma dhicin soo maaha laba isku awoodana ma jiraan maxaa soo haray hal mid baa jira xisaabta natiijada dooda halkaa ku soo fariisi wuxuu ku leeyahay anaa adduunkan maamula sidanay u socotaa iyo aduu sidan u celi waayo garnaqsi badan buu qur-aanka ka buuxa cilmuljadal iyo qawaaciddiisii inaad garanaysa weye si dadkaad baraysa u xambaaraan markay arkaan goobihii tagaan inay ku garnaqsan karaan qur-aanka oo wixii dii kale isagoo qur-aankai xambaarsan baa gartuu qur-aanku ka jawaabay baa laga heli intaa kadib waxaa kelmaddeenna dambe habeen dambe ku saabsanaan doonaa uu u baahan yahay qofku qawaacidda tafsiirka inuu wax ka yaqaan waa kelmadeenna habeen dambea insha allahu tacaala qaybteeda hore halkaas saacaan waa ku daynaynaa baarak allah fiikum jazakum allah khayran bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin wasalama tasliima kaiira ama bacd waa xalaqadii cashirkeennii labaad aan ugu talagalay inaan hordheci ku soo gebagabayno intaanaan cashiradii tafsiirka ahaa aynu gudaha u gelin caawa laba saddex arrimood baan inshaa allahu nusaaca soo socda ku soo qaadan doonaa midda koowaadee qaabka tafsiirka uu mudan yahay iyo qawaacidda in la tix raaca ay tahay qaybta labaadna waxaan ku soo qaadan doonnaa si guud juscamma maxaynu u doorannay iyo juscaman muxaa ugu muhiimsana uu ka hadlaa oo suwarkiisa soddon iyo toddobada ah ay ka hadlayaan intaasuu hadalkeennu ama kelimaddeenna hordhaca gunaanadkiisii caawa ay u badan doontaa haddii aan la yidhaahdo masalada kuwaad tafsiirka qur-aanku marka la fasirayo waxaa loo fasiraa ujeeddooyin kala duwan baa loo fasiraa sidaa darteed mufasiriintii muslimiinta ee tafsiirka qorayna midba qayb buu rabay inuu bidhaamiyo ama xoogga saaro kadib waxay noqotay inta badan inaan hal iyo laba kaaga fillayn tafsiirkii qur-aanka haddaad doonaysa inaad dhinacyo badan ka ogaato aimmadii tafsiirka qoray qaarkood takhasuska iyo aqoontooda ugu badan iyo ujeedkay tafsiirka u qoreen wuxuu ahaa tafsiirkan qur-aankiihii in qur-aanka kale iyo axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashii saxaabadii iyo taabiciinta lagu fasiro aayaddan imise oo kalaad tilmaantay macnahay sheegayso maxaa axaadiid ku timid saxaabadu maxay ka yidhaahdeen ardaydoodii maxay ka yidhaahdeen culimmada qaar ka mida ah halkaasay xoogga saari jireen waxaa ugu caansan abujacfar ibnu jariir tabari raggii hore raggan dambena waxaa ugu caansanaa alxaafid ibnu kaiir iyo jalaaliddiin isiyuuti iyo jalaaldiin siyuuطi kitaabkiisa addur اlmanhuur fi tafsiiri bilma'huur culamada qayb ka midihi waxay xooga saareen axkaamta fiqhiga ee qur-aanka ku jira markaase kitaabkoodii wuxuu noqday ay tafsiirka qur-aanka fasirayeen ama kuwo ku kooban tafsiir ku kooban aayadaha axkaamta sida axkaamu اlqur'aan lishaafici iyo axkaamu alqur'aan liljasaas alxanafi axkaamu alqumaraan abubakr bn alcarabi almaliki ilaa aakhirkoodii laga soo gaara ragga mucaasiriinta rawaayicu lbayaan fii tafsiiri aayaati alaxkaam maxamed cali saabuuni iyo rag la mida inay soo xulaan aayaadka fiqiga iyo axkaamta tilmaamaya axkaamtaa qaybtii dooniba ha noqotee ama iyagoo tafsiirkii guud fasiraya oo qoraya baa waxaa jiidanayey aayaadka masaa'ilka axkaamta iyo fiqiga ee ku jira baa jiidanayey sida cabdullah abu cabdillaahi alqurtubi tafsiirkiisii iyo kuwa lamida qaar ka mida waxaa jiidanayey macaanida luqada ee tafaasiirta qur-aanku uu leeyahay sida abu xayaan kitaabkiisa baxrulmuxiidka oo kaleeta iyo rag lamida waxaa jiidanayey luqaddii iyo macaanida luqada ee ku fara badan iyo waxa lagala baxayo ee aada ugu badnaa mararka qaarkood tafsiirku wuxuu gelayay madaahib qolo waliba siday iyagu u fahmayeen inay u sharxaan ay u baahdeen wadaalika tawaa'iftii muslimiinta ee kala duwaneed qolo waliba tafaasiir yeelatay marka laga soo tago in tafsiirka qofku wax ka qaldamo laakiin qur-aankiisaynu xalay soo sheegnay waa badweyn ninkii qiso iyo taariikh rabaaye ama qasasulqur-aan buu wax ka qori ninkii caqiide rabaayey qur-aankuu u baahan yahay ninkii axkaam rabaayey qur-aankuu u baahan yahay luqadda carabiga xaggeebaa asal u iyo maxaa laga soo xigan karaa marka la yidhaahdana qur-aankiibaa asal u ah wax walibaoo culumtii shariicada iyo culumtii kownkuwa qur-aankii asal u noqday nin waliba muxuu isku dayayaa marka qayb ka midoo markaa uu isleeyahay aada loogama hadlin qur-aankana aada looma faahfaahinin qur-aankana macnihii weynaa ee uu lahaa aaggani ama dhinacani waa dhiman yahay weli inuu xoogga saaro ama si guud ha noqoto ama marka aagga iyo deegaanka iyo zamankuu jooga ha noqoto qaar ka mida tafaasiirtu waa mawaacid oo raqaa'iq iyo wacdigeedii iyo tarkiibkeedii iyo tarhiibkeedii ay xoogga saaraan laakiin si guud ahaaneed markii manaahijta mufasiriintu mareen laga soo tagaay si guud ahaaneed waxyaaba asaasoo waxaa jira aan inta badan khilaaf ka taagnayn mabda ahaan marka hoos loo galo waxyaaba qaar ka mid a haba lagu kala aragti duwanaade qodobka koowaad een loo khiyaar khilaaf badani ka jirin waxaa weeye qur-aanka marka u horraysa aayadda macnaheeda bal in qur-aanka laga dhex doono iyadoo intaa ka badan mararka qaarkood baa qur-aanku meel wax si kooban u sheegayaa meel kalena waa ku faahfaahinaya mar baa qiso laga sheekaynayaa qisadu munaasabadday ka hadlayso ujeeddo iyo labaa laga leeyahay intiibaa xoogga aayaadku saarayaan inta kalena waa la soo koobayaa munaasabad kaleo waxaa imanaysa intii markii la soo koobay waxyaaba la xidhiira loo baahan yahay in la tusaaleeyo la iftiimiyo qaybtii meeshii ku faahfaahsanayd waa la soo gaabin qayb gaabnayd baa la faahfaahin axkaamta qaarkeed oo meel ku soo kooban yaa meel kale lagu faahfaahin in meel ka mida qur-aanka marka lagu arko aayadaha qaarkood aayado kale in loo raadiyo maxaa horay qur-aanku u sheegay meel kale ma ku sheegay iyo si guud ahaan dee culuumtu markaad meel wax ku aragta meel kaleo lagu faahfaahiyey ma jirtaa in la yidhaahdaay qur-aanka asal ah markii laga hadlaya meel dembi lagu haya ha fadhiisanina dad dembi hayana qayb ha ka noqonina laba jeer buu qur-aanku si gaara ah uga hadlay arrintaas marna makay ahayd marna madiinay ahayd markii maka ahayd waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina fa acrid canhum xataa yakuuduu fii xadiiin hayri masalo bilow ay ahayd oo cusub laakiin markii madiine la yimid waxaa la soo xigtay tii maka lagu sheegay waqad nasala calaykum fi اlkitaabi an idaa samictum aayaati اllaahi yukfaru biha wayustahzahu biha falaa taqcuduu macahum horay waxaa qur-aanka laydinku soo sheego u degay baa layidhi tan ma suuradda madanigaa horay la sheegayo waa tii ancaam lagu soo sheegay makiga ahayd ee ku timid marka waxaa layna barayaa aayaad qur aan haddaad aragto kuwa faahfaahinaya raadi mid baa xukunkeeda midii nasakhday taallaa mid baa xukumkeeda caamkaa midii khasistay taallaa mid baa xukumkeedan kala dhiman tii dhammaystirtay taallaa saas darteed waxaa mabda ahaan ah horta in la yidhaahdo bal aayaddan qur-aanka ah aayado kale aan raadinno waxaan ay ka hadashay haddaan u baahanna faahfaahin dheeraada markasta qasab maaha haddaan faahfaahin dheeraada u baahanno horta qur-aankaan ka raadinno qodobka haddii la soo dhaafo ama waxaa ku lamaanoon ka harin bal sunnadana aan ka raadinno markaa qur-aanku uu ka kooban yahay inuu qur-aan yahayna muran kuma jiro inuu sugan yaho qur-aan yahay qur-aanka aynu naqaan dee waa muran kama jiro saas darteed muranna kama jiro meel koobanna waa ku wada yaal isagaa fudud lana wada hubaayo horta ballaad sunnadu way aad bay uga ballaaran tahay qaarkeedna nabiga ma ka sugan tahay baa muran badan ka jira marka labaad sunnada u soo gudubo qur-aanka iyo sunnadu isma diidaane waxaad ka raadisaa intaa faahfaahin wax ka bixinaya oo sii caddaynaya ilaa nabigaa lagula dardaarmay litubayina linnaasi maa nusila ilayhim baa layidhi haddii intaa laga soo gudbo waxaa la raadiyaa dadkii joogay markuu qur-aanku soo degayey qayb badanna ka ahaa wixii sabab ku soo degay inay sababihii ogaayeen cidday ku soo degeen garanayso ama iyagaba qaarkood ku soo degay kadibna arkayay nabigu siduu ula dhaqmayee u dabaqaye ugu dhaqmayey iyo dadkii iyagu ay bareen ee ka xambaaray qur-aanka iyo macnihiisi iyo sida loo fasirayo iyagana balaynu eegna waxay yidhaahdeen iyo wixii naga yar duuduuban ama mugdi ku jira siday u maareeyeen qodobka afraada intaa xigaya wuxuu yahay qur-aanku luqal carabiyu ku soo degay erayadan markay kelikeli yihiin iyo markay hadalka ku dhex jiraanba macnaha loo isticmaalee kala duwan muxuu yahay marar badan eraygu markuu keligii yahay iyo markuu hadal ku jira waa kala duwan yahay luqad kastabana waa leedahay eray ninkaan luqadda aada u aqoonin uu si qaldan u fahmo eray uu u fahma si khaldan markii luqaddaa la isticmaalayay ee qofku ku hadlayey qofkaan waktigaa la joogin ee qaabka loogu hadla aan aqoon innaga luq soomaaliga erayo badanoo waxaa jira haddii eraygan keligii lagu yidhaahdana macno leh haddii hadal lagu darana macno leh ereyo badanoo mar walba luqadda ku soo biiraa jira ereyo badanoon carabi asalkoodii ahayn oo luqad carabi noqday baa jiray laakiin wakhtigaa qur-aanku degayey luqadda carabiga ee caadiga ee lagu hadla ka mid ahaa saa darteed inaad kala saartaad u baahan luqadda gadaal maxaa kaga soo biiray maxaase xilligii qur-aanku degayey jiray see baa loogu hadli jiray see loo isticmaali jiray ama qaamuuska ugu noqo ama kutubta kale luqada ugu noqo marjica waxaa kaleoo ka mid oon muran badan ka taagnayn maxay luqadda carabiga asaas ahaan sida ugu badan keli keli iyo markay hadal ku jira see loo isticmaalaa inahaasi waa inaha asaaska ee qofku la doonayo aayadda macnaheeda markuu raba inuu ogaado inuu dib ugu laabto waxyaabo kaleoo caawinayaa jira marka oo qawaacidu tafsiir ay culimmadu u yaqaanaan qawaacidda tafsiirka waxaa ka qayb ka qur-aanka soo degitaankiisii bay la xiriirtaa wax badan bay kuu faahfaahin sababtuu ku soo degay iyo goobtuu ku soo degay sababtuu ku soo degay waxaad ku ogaan waxa laga hadlayo oo tusaale ah dhacdaa dhacday su-aal baa nebiga la weydiiyey arrin baa dad dhex martay war baa loo soo sheegay qur-aanka baa ku soo degay dhacdadii loo soo sheegay hadday sugan tahay oo la hayaay waxay sharax ka bixinaysaa waxa laga hadlayo bay faahfaahin ka bixinaysaa maanta markii la yidhahda saa iyo saasi saasi saasaa la yidhi maxaa yeelay saasaa dhacday oo saasaa dhacday oo saasaa dhacday markaasaa saa iyo saa la yidhi waxaan la yidhi wixii ku sababay bay kuu caddayn inay ku egtahay keliya maaha laakiin tusaalayow bay ku siin waxa laga hadlayaa saas darteed qofku waa inuu ogaadaayey waa in loo noqdaa asbaabtii qur-aanku ku soo degay halkaa markaynu marayno qur-aanku sabab ma wada laha gaara qur-aanka waxaa loo soo dejiyey ummadda ilaahay ku hanuuniyo nabi baana lala soo diray sal ly salam ummaddana caqiidi iyo dhaqan iyo cibaadaba waa laga saxayey guud ahaan qur-aanka badankii sabab gaaroy aayad walba ku soo degtay ma laha haddana aayado badanoo waxaa jira sabab ku soo degay kutubay culimmadu asbaabu nusuul la yidhahdo ay ka qoreen sida xadiidkan ay ugu bixiyeen iyagoo magaca kala duwaya asbaabulwuruud asbaabu nusuulka in badan oo ka midihii ma wada sugna laakiin inta sugan waxaad ogaataa axaadiidtay ka mid tahay waayo waxa laga hadlayo waa wax dhacay la weydiiyey uu ogaaday nabigu aayadna ku soo degtay dhacda nabiga la weydiiyey ama uu ogaaday ama qur-aanku ku soo degay u sheegay waa qayb ka mid ah wixii nabigu ogaa sala allahu alay ali wasalam saxaabaduna markay asbaabu nusuulka sheegayaan marna si cad bay u sheegaan sababtu inay sidaa ahayd ama dhacdadaasaa dhacday waxaasaa soo degay aan nabigaa la weydiiyey markaasay saa soo degtay bay dhahaan marna hadal asbaabu nusuulna noqon kara tafsiirna noqon karoo nasalad fii kadaa bay yidhaahdaan tan hore ee sariixa inay marfuuca ka mid tahay sunnada nabiga ee lagu darayo muranka ma jiro tan labaad weeye ta muranka ka jira asbaabu nusuulka saxaabadu aysa lafdiga aan caddayn ku sheegaan ma qaybta axaadiidta lagu dari mise aahaarta mawquufada lagu dari waa mabxad xadiid iyo mustalax oo hadda aad ugu sii dheeraan mayno laakiin qawaacidda marka wax la fasirayo asbaabu nusuulku waa u muhiim qofku aayadda macnaheeda inuu fahmaa kadib iska sababkan ma sugan yahay maxaa ka sugan sariix miyaa mise ma aha waa culuumtii tafsiirka eh inaad sii ogaato u baahnayd waay waxaa kaloo ku anfacaya xaggee ku soo degay intaana xaggee ku soo degay dhihin hal masalo soo degitaanku ma soo noqnoqdaa asalku maya laakiin marmar bay dhacdaa mararka qaarkood waa dhici kartaa aayaddu laba jeer inay soo degto sida qowluhu tacaala wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan fii suurati اlisraa nafta aadamahan ku jirtay aadamaha way wareerisay ilaa iyo wakhtiga aan joogno ilaa iyo xilligaa qur-aanku soo degayey waa lagu wareersan yahay waxay tahay wax arkayna ma jiro waana la wadoog yahay inay jirto istaalle qalo haddii kamerooyin lagugu rakibo haddii habeen iyo maalin lagu duubo hurdiya soojid haddii lagu duubo naf indha la saaray la waa ma caddahay ma madowdahay ma dheer tahay ma gaaban tahay ma hawaa ma jir bay leedahay la kala garan waa si la yeelo markii la waayay ma la arkaa nafta shariicadeen waxayna barteen naftii iyo jirku naftaa horraysay lidaalika waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim ka hadlayaan arwaaxdii baa laga soo saaray bay yidhahdaan xadiidkan arwaaxu juluudi mujanada waa kiiha hal mar buu qofku naftiisa arkaa sida sunnada nabigu noo sheegtay nasiib darre laakiin inooma sheegi karo ma sharxi karo waa marka laga qaadayo ay sii baxayso baa ku dhacdaa ishana way raacdaa oo nabig wuxuu yidhi nafta haddii la qaada tabica albasar araggaa raacaya indhaha sii fiirinaya indhaha loo laabo qofka laakiin qofkii lagaba saariya muxuu kuu sheegaa waxa uun intuu kugu jirana aad cararayso markii saa lagaaga saarana aadan geedka iyo dhagaxa ka duwanayn qoraysh marka nabiga isku rafaadeen yuhuud bay u tageen madiine iyo meelo kale ah inay nabiga xujeeyaan bay rabeen si fii sunani tirmidi can ibni cabbaas waxay dhahen welidinka ahlu kitaab oo kitaab hore hayee su-aal xujo oon la furi karin oo ninkaa ku xujaynana siiya nafta weydiiyey dhahaan nafta ruuxda weydiiye waxay tahay waxaa soo degtay wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi kadib nebigu markuu soo hijrooday ee madiine yimid fi saxiixi albukhaari wa muslim ibn mascuud baa wuxuu leey waan la socday beeraha madiina mid ka mid annagoo ah dhex marayna baa qolyo meel fadhiyoo reer yahuud ahaayoo koox ah baan soo marnay way isla hadleen waxay dhhen warwaakay warwaak warwaa isagii warwaa isagii wax weydiiyay dhaheen qolna waxay dhhen war naga daaya waxaan dhibsannaan ka maqlaynaaye war fiican ka heli maynan ku farxana inaga daaye iyo hadalkii la hayeyba qolaa ku soo tuurtay ruuxda nooga sheekay bay dhaheen ruuxda cabbaar buu nabigu aamusay ibnu mascuud markaa waxaan gartay bui waxyu inuu degayo astaamihii waxyuu markuu soo degayuu yeeshay kadib uu la hadlo wuxu uhi wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila aayadda haddaba maka iyo madiine labadaa dhacdaba makana way horraysay mar waa makiya marna waa madaniya way dhici kartaa nusuulka iyo soo degitaanku mar ka badan inuu yimaado meelaha la ysku haya faatixada ka mid imise jeer bay soo degtay bisinku imise jeer buu soo degay iyo kuwo lamid a qur-aanku waxaa kaloo saamayn kugu yeelanaya soo degitaankiisa makaanka marka la yidhaahdo almaki waalmadani qur-aanku qaybna makay ku degtay qaybna madiinay ku degtay marka saa la waxaa looga jeedaa qaybna hijradii ka hor bay soo degtay qaybna kadib bay soo degtay wixii hijrada kadib soo degay waa madiina xataa haddii maka intii la yimid cumri iyo xaj loo joogo uu soo dego madiinuu ku xisaaban yahay taariikhda kala saartaay calaamadaha iyo astaamaha sida khaalibka waa kala duwan yihiin qur-aanka madaniga u badan ummad meel degtay oo maamul yeelatay oo dowlad noqotay oo shacab iyo madax leh oo colaad iyo nabad leh oo deris iyo dad aan deris la ahayn leh oo xoolaha xoole iyo xuquuqleh oo ganacsi leh oo ummad jirta oo bay ka hadlayaan badanaa suwarka madaniga tan makana ummadaan ilaahay rumaysnayn oon aakhare rumaysnayn oo ilaah ma jiro taagan oo dhagaxana ilaah ah taagan oo hadday de rabaan doolliga caabudaya oo intay timirta caabudaan subaxii galabtii cunaya iyadii lafteedii cunaya oo ummadda waxaas ah baa lala hadlayaa waxaa jirta dood iyo muran iyo garnaqsi ilaah waa jiraa ma jiro waxan waa ilaahye iyo ilaah ma aha buu qur-aanku xoogga saarayaa muslimiintuna waa ducafo kala baahsan ninba reerkoodii iyo ciddoodii iyo qoyskoodii ku dhex jiro inna carareeroo meelaha baxsad ugu maqan yihiin way kala duwan yihiin saa darteed waxaad ka faa'iidi haddii laba xukumoo yar kala duwan yihiin naasikh iyo mansuukh iyo axkaam la yidhahda ay kuu faa'iideen tafsiirku marka inaad makaankay ku soo degtay cahdigeedu ma makiba ma madaniba wakhtigeebay soo degtay waktigeebay ahayd in la kala ogaadaayey waxay muhiim u tahay qur-aanka fahamkiisi iyo iswaafajinta macnihiisa waxyaabaha qofku u baahan yahay mufasirka ee tafsiirka caawinaya lama huraanka waxaa ka mid ah qiraa'aadka qur-aanka ma doonaya tafaasiil iyo qiraa'aadka toddoba iyo toban iyo inaan kalo laakiin nabigu wuxuu sheegay toddoba qiraa'a qur-aanka lagu soo dejiyey qiraa'adka aynu haynaa haddana qasab maaha toddobadii inay yihiin sabcatu axrufka inay yihiin xadiidkaa sheegaya iyo kuwan ibnu mujaahid iyo ay sameeyeenna iswaafajinteeda warkeedu meeshiisii halkan ma aha laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo qiraa'adka qur-aanka qaybna way sugan yihiin oo shuruuddii asixitaanka laga helay qaybna shuruuddii qur-aan iyo qira'a ay ku noqon lahayd dad baa soo tabiyey qur-aan inay tahay laakiin ma buuxinin shardigii looga baahnaa saas darteed waxaa leeyahay qiraa'a saxiixa iyo qira'a shaadda qiraa'aadka saxiixadiihi hadday xukun ama macno tafsiir oo kala duwan labada qiraa'e aayadda ku jirta yeeshaan sidii laba aayadood baa loola macaamilayaa sida laba aayadood ahaan bay macno iyo xukun hadday kala duwanaadaan yeelanayaan mararka qaarkood labada qiraa'o way isfasirayaan qiraa'adani macnaheedoo laba macno suuragal ku tahay qiraa'ada kale aha labadii macno hal mid yeelan oo fasiraysa oo isfasiri karaan haddaanay isfasirayn ay kala duwanaadaanna laba aayadood ahaan baa laga dhigi qiraada sanadkeeda hadduu asaxa laakiin shuruudda buuxin weyda qira'a shaada la yidhaahdo dadkan la yidhaahdaan nabiga inay ka maqleen sheegayaan markay ugu yartahay asaxulqowleyn waa xadiid tafsiirkii macnihii qur-aanka caddayntiisii bay qayb ka qaadan saas darteed waxaa muhima macnaha tafsiirka qur-aanka markaad la fahmayo in wixii isbeddel qiraa'aadku keeni karaan ama macnihii xukum ziyaadaha keeni karaan ama caddaynaya iswaafajin u baahanna wax loo baahan yahay weeyo lama huraana mudnaan iyo tixgelin iyana in la siiyo qur-aanku laba arrimoodba oo kalena iyagana way kaa khusayn doonaan qur-aanku suuradihi aayado u qaybsamaa boqol iyo afar iyo toban suuradood baa musxafka inoogu taal faatixay ka bilowdaan musxafku suuratu naas ama birabbinaasna way ku dhammaadaan suurad walbana aayaday ka kooban tahay ay ka bilaabato iyo ku dhammaato aayadaha qur-aanku inay sidaa u kala horeeyaan nabigaa laga dhexlay sala allahu alayh wasalam wax dadku isku keenkeeneenna ma aha wax khiyaar iyo iskuday iyo dadaal ka furan yahayna maaha laakiin suuraduhu si ay isugu xigaan ma nabigaa ka laga dhexlay alayh isalaatu wasalaam mise waxaa ku jira qaybo saxaabada qaarkood ay saa isugu xijisiiyeen dabcan way jirtaa qaybo saa inay isugu xigeen nabiga laga hayo sal ly slam laakiin qaybo aan la hubin baa jira markaan nidhaahna saa darteed baa waxaynu rajaxaynay markaas tartiibka suwarka qur-aanku waxaa la yidhaahdaa tawqiifi ma aha markaan nidhahda tawqiifi ma aha laba masalaa ka dhalan waxaa jira qur-aanku suu suuraduhu isugu xigaan xikmad iyo munaasabad laysugu ysugu xijisiiyo in la daraaseeya u baahani ma jirtaa mise ma jirto waxaa la yidhaha tanaasubu suwar la yidhaahdo mowduuc in la daraaseeye mudan ma yahay haddaan ka duulayno nabigaa laga dhaxlay alai slat salaam oo ilaahay baa saa ugu talagalay inay suuraduhu isugu xigaanna xikmad bay leedahay iyo sabab laasaa loo sameeyey hadda ijtihaad culimo weeye qaarkeed idhaahnana ijtihaadku wax asbaab iyo xikam oo badanoo in la daraaseeyo oo weynu ku sii jira maaha masalada haddaba tanaasubu suwar cilmi la daraaseeya ma yahay waxay ku salaysan tahay tartiibka suwarku ma tawqiifi ma mise ma aha masale labaadoo fiqigana waa inagala xiriirtaa qur-aanka mid lama ogola salaadda markaad tukanayso faatixada waladaaliin baan ka bilaabi alxamduna waan ku dhammayn lama ogola faatixada inaad aayadihii gadaalgadaal u akhrida lama ogola salaad baad tukanaysaa inaad tidhahdo qul acuudu birabinnaasi min aljinnati waannaasi baan ka bilaabay oo waxaan ku dhammayn qul acuudu lama ogola salaaduna kuma asaxayso ayib suwarkii ma la ogolyahay suwar baan akhrinayey faatixada markaan dhammeeyo qulacubirabinas intaan akhriyo haddana qulacubirabilfalaq akhriyo haddana qulalla akhriyo ma la ogol yahay salaaddu way asixi laakiin ma karaahiya mise ma aha haddaan idhaahno qur-aanku sidan u kololaysoruhu waa tawqiifi laga fiicanoo karaahiya ugu yaraan waay haddaan idhaahno qur-aanka suwarku waa ijtihaadina way bannaan tahay waxaana tan inay bannaan tahay oo ijtihaadi tahay ka mida ah waxyaabaha tilmaamaya laba arrimood midda koowaad ee nabigu alai sla habeen buu salaatuleil tukanayay faatixada markuu dhammeeyey baqaruu bilaabay saxaabigu wuxuu yidhi waxaan isiri markuu xoogay akhriyo rukuuci doonaa nin baa ku soo xidhay wuxuu yidhi waa waday boqol aayadood buu ku tukan ku rukuuci doonaa baan idhi waa dhaafay suuradda markuu dhammeeyo rukuuci doonaa baan isiri waa dhammeeyey aali cimraan buu dabada ugu qabtay waxaan le annisuu dabada ugu qabtay annisuu dhameeyey aali cimraan buu ku noqdo haddana ku xejisiiyey innaga had soo baqara aali cimraan nisaa ma aha baqaruu akhriyey kadib nisuu akhriyey kadib aali cimraan buu akhriyey dabaad masaaxiiftii saxaabadu suwarku si ay isugu xigxigaan iyo magacyadooda toona maanay isku wada raacsanayn saas darteed haddii aynu nidhaahna tawqiifi ma aha suuraddan markaad akhrido inaad birabbinaas ka bilowdo ilaa kor cama u wadaaye dhib ma laha waa la ogolyahay inaad isdhaafdhaafisoo tan inta akhrido taa u booddo haddana tan akridana dhib ma laha sababtoo suuraduhu say u kala horeeyaan waxaan la gudbi karin maaha laakiin aayaduhu say u kala horeeyaan lama gudbi karo intaa ka bilowda aayadda akhirkeedii fansurna aamana arasuul intaad ka bilowdo korkor ilaa baqara idaa tadaayantum bideenin ilaa tilka rusul baan dib u akhriya laguma ogola waayo tawqiifigii sharciga lagu dhaxlay baad jebinaysaa tan laakiin wax sharci oo nasood jebinaysaa ay ma jiraan saas darteed mas'aladaasi saamayn bay ku leedahay tafsiirka iyo ta'liifkiisa iyo axkaamtu tartiibka suwarku ma tawqiifibaa mise maaha ugu dambayntii qadiyaddaas qaybtaas waxaan kusoo gabagabaynayaa haalibka tafsiirka salafka laga soo guuriyo erayada kale iyo ikhtilaafka kala duwana waa wax aan isdiidaynin waay isma diido haalibka tafsiirka erayada aayadda midba eray odhanayaay laba macnoay ku soo ururaan haalibkooda mid tusaale ahaan bay qaar uga jeedaan oo macaanida soo gelaysa aayaddan buu midkii markaa ula dhawaaya ugu fududaabuu sheegayaa isla isagiibaa mar kale munaasabadii mid kale sheegaya aaddana waxaanoo dhanba waa soo gelayaan amaba munaasabad iyo sabab buu macaanida mid ka mida u sheegayaayo ama su-aal laga weydiiyey ama sababuu aayaddan u keenay buu macnaheedii qayb ka mida sheegayaa ninkaa kalena qayb ka miduu sheegayaa ninkaa saddexaadna qayb ka miduu sheegayaa aayaddana intaba way soo wada gelayaan saa darteed waxaad u baahan tahay marka erayadii iyo waxay sheegeen oo kala duwan aad aragto macnaheeda in laisu khilaafsan yahay ma aha sida qaalibka ah ee macnaheedu waxay u badan tahay intuba aayaddii way soo geliye sabab ka miduun iyo munaasabad jirtay buu nin walba qayb ka miduun u sheegay intaasi waa sida guudan isleenahay tafsiirku tixraac iyo tixgelinta uu mudan yahay weeye wakhtigii oo gabagabaha darteed wax yar aan juscammo ka iraahdo maxaan juscammo u doorannay muxuuse juscammo ka hadlayaa aan si koob kooban u idhaahdo juscammo waxaan u doorannay baan dhihi karaa laba sababood baa ugu muhiimsan waa marka koobaade waa suuradaha ugu badan ee dadku ay xifdisan yihiin dadku inta badan ninba in uu ka yaqaanba inta ugu badanee la akhriyo inta ugu badan ee la xifdiyo dadweynaha iyo shacabka iyo muslimiinta iyo inta guud meelaha ugu badan ee la wada yaqaano ee la wada akhriyo macnaheedana in la fahmo ay sahlan tahay maadaama iyagiiba la wada yaqaan baajiscan ma ah halka haddii suuratu suuratulbaqara iyo nisaa iyo acraaf iyo ancaam iyo la tago dadka in badanoo ka mid a ah inay iska fadhiyaan ama kitaabkoo qaarkood dhibaya inay ka akhriyaan mooye inay la socdaan ay dhibayso dadkuna waxay yaqaanaan lafi akhriskiisa baa haboon horta macnihiisa in la baro kuwa ynan akhriskiisiiba wada aadu aad u aqoonin inta macnihiisii la barayo kay akhriskiisa aad u yaqaanaan baa u fudud waa caruurtii baa la xifdisiinayaa salaadihii baan ku tukanaynaa faradka ahaa sunnadii baa lagu tukanayaa qofkii soo toosa akhriskeeda jidkaadoo socdaad suurado badan iska akhrin karta haddaad macnaheedii garanayso waa tadaburkii iyo dhuuxitaankiibaa qofkii u sahlanaanaya macno labaadna waa leedahayo juscanma wuxuu ka hadlayo ee uu xambaarsan yahay baan isleeyahay xilligan aad baan ugu baahannahay xilligan waxaan u baahannahay duruufaha ku xeedhan mujtamaceenna iyo wakhtigaan loona nool lahay ee adduunyadii daaqadaa yarta a ah laysaga soo wada daayey oo wax walba dalaq ka soo leeyahay waxaan is leeyahay jusca aad baa loogu baahan yahay iyo suwarka la midka maxaa yeelay jusca waa soddon iyo toddoba suuradood ay soddon iyo afar ka midii maki tahay maka ku soo degtay saddex suuradood baa la yidhahdaa waa madani suuratu idaa zulzilat اlardu zilzaalaha iyo lam yakun aladiina kafaruu idaa jaaa nasrullaahi inta kale si guudka suurada ahaan makay ku soo degeen wixii maka xilligaa yiilee laga hadlayey iyo wax makiya madiinaba qur-aanku kaga hadlayeyna labadaasiba aad baynu ugu baahanna saa darteed ba halka waxaan uga gudbayaa suuratu juskan cama laba arrimood baa ugu weyn wuxuu ka hadlayo aliimaanu billaahi walyowmi alaakhir labadaasa ugu weyn wuxuu ka hadlayo waxyaabo kaleo fara badanna waa ka hadlay laakiin waxa soo noqnoqday ee lagu celceliyey ee marba si loo sheegay marba xaalad ka mida la sheegay marba qayb la faahfaahiyey marba say isugu xihan tahay laga hadlay aliimaanu billaahi walyowmi alaakhir waay qur-aankana iyo sunnadana waxaa aad ugu badan in labadaas aad looga hadlo lagu celceliyo arkaantii iimaanka ee kale inta badan waa ku jirtaa bilmalaaikati waa la sheegayo marna waxaa la sheegay inay acmaasha qoraan oo layna xisaabinayo biaydii safaratin kiraamin bararatin iyo waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun marna waxyiga iyo qur-aankana jibriil lagu sheegayoo inahu laqowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dilcarshi makiin muطaacin ama amiin qadar aliimaan bilqadaa'i walqadar waa la sheegayo suurat اlfajri oo kaleeto faama alinsaanu idaa mabtalaahu rabuh faakramahu wanacamahu fayaquulu rabbii akraman waama idaa mabtalaahu faqadara calayhi risqahu fayaquulu rabbii hanan arsaaqda ilaahay inuu qadarayo iyo meelo kalaa lagu sheegay rasuulkiiyo nabiga waa la sheegay calayh salaatu wasalaam oo suuratu duxaa iyo suuratu alam nashraxba iyo meelo kaleba waa lagu sheegay nabiga iyo maqaamkiisi iyo xaqa uu leeyahay iyo ilaah isaga nicmada u nicmeeyey iyo waxya ku soo degay iyo waa lagu sheegay laakiin waa meelo koob kooban culumadu fara badan oo aqoonta lagu dhiirigeliya way ka hadlaysaa laakiin labada ugu muhiimsan ee jusca ma uu ka hadlay aliimaanu billaahi walyowmi alaakhiri markuu qur-aanku aliimaanu bilahi walyowmi alaakhiri ka hadlayo siyaabo kala duwanood marar badan isleedahay laba waxoo la isbarbar dhigaya mar waliba baa laynoo keenayaa mar ilaahay wuxuu ka hadlayaa uunkan sida uu abuuray iyo cajaa'ibtiisa iyo nicmada aadamaha ugu jirta iyo sida ugu faa'iida qabno iyo cid abuuri karta inayna jirin markaa waxaa lagu barayaa rabbi subxaanahu wa tacaalaaba aayaadkiisa lagugu barayaa ilahay soo kuma ammaanin mu'miniinta wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard rabbanaa maa khalaqta hada baطila mar waxaa lagaga sheekeynayaa uunkan iyo khalqigan iyo cajaa'ibta qudrada ilaahay abuurkeedaa laga sheekeynayaa dhinac waxay tilmaamaysaa qudrada ilaahay iyo cilmigiisa iyo awooddiisa iyo xikmaddiisay tilmaamaysaa marna waxaa laga iftiiminayaa isla kownkiisaa loo abuuray aadamuhu faa'iidada ay ku qabaan iyo nicmada ugu jirta iyo inay ku shukriyaan inay tahay tusaale ahaan suuratu camba ka bilow alam najcal ilarda mihaadan wاljibaala awtaadan wakhalaqnaakum aswaajan wajacalnaa nawmakum subaatan wajacalna alleyla libaasan wajacalna annahaara macaashan wabanaynaa fowqakum sabcan shidaada wajacalnaa siraajan wahaajan waanzalnaa min almucsiraati maaan hajaajan linukhrija bihi xabban wanabaatan wa jannaatin alfaafan waxaa leeyahy dhulka miyaanan ii goglin dhulkii saa u fidsanaa tiirar xajiya miyaanan buuro uga dhigin cirka miyaanan daruuraha roob ka keenin intaasoo dhir iyo daaq iyo beera miyaanan idiin soo saarin habeen iyo maalin isdaba maraya miyaanan idiin samaynin midna aad maalin maalintayna shaqaysataan habeenkiina nasataan hurdada oon la iibsan karin waxaad soo daashayba miyaanaan hurdaydin siinin habeenkii subxii adoo fay oo daalkiiba dhammaaday aad soo toysoo jirku wada nastay intaasoo dhan marka waa cajiibka ilaahay tasarufkiisa iyo qudradiisa iyo maamulkiisa marna waa nicamkiisii abaalku inoo gelayo suuratu naasicaad u gudub tusaale ahaan aantum ashaddu khalqan am isamaau banaaha rafaca samkaha fasawaaha waaqtasha laylaha waakhraja duxaaha waalarda bacda dalika daxaaha akhraja minha maaha wamarcaha wاljibaala arsaaha mataacan lakum waliancaamikum bini aadamkaale awooddiisa la tusaya iyo awoodda ilaahay idinkan wax ismoodaya ee naloo abuurayaa leh ee naloo soo celinayaa leh idinka iyo cirka keeba abuur adag samada ilaahay muusan abuurin uu dhisay samadii saasuu dhisay ama isamaau banaaha rafac jurmiga ay leedahay buu kor intuu geeye buu sidaa idinku fidiyey dhulkiibuu sidaa idinku daadiyey biyo iyo dooxooyin buu ka dhalay daaqayo cuntuu idinka soo saaray inaad ku raaxaysataan oo nicmadaa ku noolaataan baa laidinku talagalay lakum wali idinka iyo xoolihiinna meel sii fog aadin suuratu cabasimo oo ka dambaysa waxaa la yidhi falyandur ilinsaanu mima khuliq markii laga soo tegey maxaa la yidhaha akhirkii miyuusan eegayni ilaa acaamihi wuxuu cunayo wax kala muxu meel kale u aadi cunadan lafdhabarta ee adduunka uu ku nooliyay muxuu ku noolyahay annaa sababna almaaa saban uma shaqaqna alarda shaqan faambatnaha fiiha xabban wa cinaban wa qadban wa zaytuunan wa naklan wa xadaa'iqa gulban wa faakihatan wa abban mataacan lakum walyancaamikum mar unka ilayska iyo iftiinka baxaya iyo habeenka iyo maalinta nuurka iyo madowga baa la leeyahay falaa uqsimu bishafaq wاleyli wamaa wasaq wاlqamar ida اtasaq latarkanuna طabqa can طabq falaa uqsimu biاlkhunas aljawaari اlkunas mar waa la falaa yanduruuna ilى اlibili kayfa khuliqat wailى الsamaaءi kayfa ruficat wailى اljibaali kayfa nusibat wailى اlardi kayfa suطixat khalqigii ilaahay iyo kownkii iyo makhluuqaadkii iyo cajaa'ibtii oo cirkii leh oo dhulkii leh oo biyihii leh oo buurihii leh oo beertii leh oo dhirtii waxa soo baxayey leh oo naflayd iyo xayawaankii leh marka dambe oo insaanka adiga laftaadii ah falyandur ilinsaanu mima khuliq khuliqa min maain daafiq yakhraju min bayni اsulbi wاtaraa'ib intaasaa lagaaga sheekeen oo qudrada ilaahay iyo nicamkiisa ah maxaa lagaa doonayaa inaad ku rumayso inaad ku shukrido inaad abaalka aqoonsato inaad balgar naqsato oo tiraahdo war dhulcirkan ma iska abuurmay aadamihii haddaad tiraahda qalinkan isagaa isa sameeyey majnuun waalanaatu wuu ku leehay kadib wuxuu leehay cirkaa iyo dhulku iyagaa isa sameeyey dhirti iyo geeduhu iyagaa isa sameeyey aadamihii iyo xooluhu iyagaa isa sameeyey arqalin baa isa samayn waaye inta kale say isu samaynayaan am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun oo kale waay waxaa la barayaa dadka rabbi iyo nicamkiisi iyo awooddiisi iyo aayaadkiisa inaad ku aqoonsato ood ku bartaa lagu baray ma aqoonsatay mise ma aqoonsanin baal kalaa laguu gedin dunidii sidaa ahayd kownkii saa u qurux badnaa nicamkii saa u yiillay wakti bay bilowdeen waana la gebagabayn dunidoo gebagaba ah cirkii oo dumaya dayaxiyo xidigahoo daadanaya dadkiiyo xoolihioo isdhex yaacaya duunyada dugaan la kala garan la'yahay cidna cid aan fiirinaynin baa haddana safxaddeeda lagu soo hordhigi ida shamsu kuwirad waida nujuumu nkadarad waida aljibaalu suyirad waida alcishaaru cuilad waida alwuxuushu xushirat waida albixaaru sujirad waida alnufuusu zuwijat waida almawudatu su'ilat biayi danbin qutilat waida asuxufu nushirat waida asamaau kushitat waida aljaxiimu sucirat waida aljannatu uslifat calimat nafsu ma axdarat dunidoo kharowday waay ida asamaa nfaarat waida alkawaakibu intaharat waida albixaaru fujirat waida alqubuuru bucirat ida asamaa nshaqat waadinat lirabbiha waxuqat waida alardu muddat waalqat maa fiiha watakhallat waadinat lirabbiha waxuqat ida zulzilat ilardu zilzaalaha waahrajat ilardu aثqaalaha waqaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadiu akhbaaraha biana rabbaka awxaalaha marna dunida dhisan baa lagu tusi rabbigii dhisi berrina uu dabagedin baa lagu dhihi intaa marka lagu tuso kadib safxad saddexaad oo ka dambaysaa lagu gediyey maxaa dambeeya soo bixin baa dambaysa qiyaamaa xigta xisaabtan baa daba yaalla qiyaamaa dhici hal mar baa laysu qayli markii mid walba laga sheekeeyo markii laga soo sheekeeyey suuratu naba ama cama ina yowma alfasli kaana miiqaatan baa la daba dhigay suuratu naazicaad iyo cabas faidaa jaaءat الsaakhatu faidaa jaaءat iطaamatu اlkubraa baa la daba dhigay waxaa la daba dhigayaa dunidan markay rogmato rogmatayoo kale lagu kala teg ma aha waa la ysa soo noolayn waa la ysla xisaabtami oo se laysla xisaabtami waxaad samaynaysoo dhanba uu diiwaan gashana waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun waxaagoo dhanba waa lagu qorayaa malaa'ig baa kaa daba shaqaynaysa ilahayna waa ku ogyahay haddii la xisaabiyo maxaa noqonayaa kadib baa beejka ka dambeeya la furiyo in naar gashay oo cadaabantay oo hoog ku dhacay iyo in janno gashay oo naxariistay naxariis iyo raaxo heshay waa maalintii qiyaamaha weli laga hadlayaa maraaxisheedii dunidii baa rogmatay waa laysa soo saaray xisaab baa la isgeeyey janniya naar baa laysu qaybiyey فأmا maن uutiya kitaabahu biyamiinih fasوfa yuxaasabu xisaaban yasiira وayanqalib ilى ahlihi masruura وأma man uutiya kitaabahu waraaءa ظahri fasوfa yadcuu ثubuura وyaصلىa saciira mar waxaa la leeyahy faأma man طغىa faأma man طغىa وآaثara الحayaaةa الdunya faإna الجaxiima hiy الmأwى وأma man khaafa maqaama rabbi labadii baa laysbarbar dhigayaa qoladii liibaantay iyo qoladii khasaartay waa qoladii ilaahay aayaadkiisa ku rumeeyey nicamkiisa ku shukriyey halka ay ku dambeeyeen iyo qoladii nicamka ilaahay aayaadkiisa beeniyey ee rumayn waayey ee ku shukrin waayey halkay ku dambeeyeen iimaanu billaahi walyowm bilaakhiri baa socota intaa dhexdeeda waxaa lagu barayaa sababaha jannada lagu galo iyo sababaha naarta lagu galo mar waxaa laga hadlayaa iimaanka keliya tahay mar waxaa laga hadlayaa xataa suuqa iyo ganacsiga weylu lilmuafifiina aladiina ida ktaaluu cala اnaasi yastawfuun intaa dhexdeeda mar qur-aanku imaan bilyowm اlaakhir markuu ka hadlay bilah yowm safaxaad kale baa la furayaa waxaa la furayaa loolanka ka dhaxeeya dadki ilaahay iyo aakhare rumeeyey iyo kuwii diidee beeniyey ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatamaamazuun wida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihin waidaa ra'awhum qaaluu ina haulaai ladaaluun wamaa ursiluu calayhim xaafidiin falyowma aladiina aamanuu halgankii iyo isku dhaadashadii adduunka ka bilaabatay ba aakhare waxay la tegi hal subul bal kufaaro maa kaanuu yafcaluun baa laisla tegi qutila asxaabu اlkhduudi annaari daati اlwaquudi id hum calayha qucuudin wahum calaa maa yafcaluuna bilmuminiina loollankii baa laga hadlayaa marar badan waxaa laga hadlayaa waxa jannada iyo naarta suurat اbalad ahri suurat waxaan leeyahay ha suurat اbalad ahri falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba mar waxaad akhridaa qofkii xoolaha bixiya suuratu waleyli akhsha akhri intii ka dambaysay maca daalika nabiga iyo fadaa'ilkiisa xaqa uu leeyahay awqaadda fadliga badan qur-aanku haddaba saa darteed waxaan rabaa warka murtidiisa inaan idhaahdo suuradahani tarbiyatu nafsi bay ka hadlayaan mar naftaadaa lagaaga sheekayn waxay jeceshahay iyo meelaha xun ee u geeyo bini aadam xoolo jacayl laga raac watuxibuuna almaala xubban jaman xoolihii baad diidaysaan waad ku bakaylaysaan khayr ku bixin maysaan naftii baa laga barayaa deeqsinimada bakaylnimadana laga reebayaa naftii baa shukriga nicamka la barayaa inay kufrida loo diidayaan naftii baa dadka inay xuquuqda dadka ilaalisa la barayaa inay xaddo oy dhacdana mutafifiinta ay noqota loo diidayaa marka waxay leedahay duruus badan oo tarbiyaa tarbiyadaa laba qodob mid waxaan joognaa mawjad adduunyo ayna mashquulisay bisha bidha hore waaga berigiisa ilaa aan habeenkii ka daadanno nolol iyo kursi iyo dhaqaale iyo xukun iyo xoolaan caydhinaynaa salaad iyo soon iyo sadaqo iyo khayr baan wax badan halmaanay kasa kuwii xukunka qabtaa laynoo keeni oo fircawn iyo qowmkiisi baa laynooga sheekayn nimankii dowladihii waaweynaan jiray ee dhagxanta dumin jiray baa laynooga sheekayn iyo waxay ku dambeeyeen kuwan ku shugriin baa laynooga sheekayn kuwa adduunyadu mashquulisay kuwa xoolaha intay taajiriinta noqdeen ka layna lisaana liaqa araahu noqday si nafteenna aan uga ilaalinno aakhariya ilaahay haddaan rumaysannahay inay dhaqankaa xun yeelato mar waxaa laynaga dawaynayaa dadka ilaah ma jira leh iyo afkaarta maalin walba shaashadaha ka soo gelaysa qoraal ku imanaysa ilaah diidada ku gacansayrka iyo gacansayrka iyo caasinimada bay dawaynaysaa sinay aakhara jirto oy dhici karto caqli dhici karto ilaahay inoo sheegay wax lagu diiday qofka diido ku diiday uusan jirin baa layna barayaa iimaanka iyo caqiidada mar laguu saxayaa marna camalka iyo suluuqa iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan baa lagu barayaa waa inta ugu badan ee juz camma uu inagala hadli doono saan markaynu suura suurad u gaadhno qaybaheeda tudacyada kala duwan ee wada socda aan ku arki doonno insha allahu tacaala waqti waa dhammaaday habeen dambe iyo suuratu camma isugu iman doona haddii alla yidhaahdo jazakum khayran subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilah anta astaqfiruka waatuub ilayk asalaamu calaykum